waxaan maxkamadda shareecada islaamka la hor keenay eedaysane abuu cabdinuur fanaay abbuu weershe da'diisuna tahay soddon iyo shan jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaajuus la shaqaynaayo sirdoonka maraykanka kana dembeeyey duqaymu ka dhacay kuuyi barrow iyo inuu yahay saaxir intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane abuu cabdinuur fanaay abuuweershe wuxuuna ku jawaabay sida tan way jirtaa in aan la shaqaynayay sirdoonka maraykanka waxaa shaqadan ii soo bandhigtay haweenay lagu magacaabo fartuun cumar abakow oo loo yaqaano farto waana ka aqbalay kadibna waxay igu xirtay nin la shaqeeyo maraykanka waxaana sii shaqaalaystay laxqof jawasiista daldala yaa walbayka imaadan yaadkeeda warjaraan jalina uu kaashadaa jawasiista daldala jihawal bay ka imaadaan jihaadkeeda warjaraan jalila uu kaashadaan daaquud jeclaani jaasta daamiir maabaa lahaane dimquura diiraabaan diintay kawaada jeesteen daaquud jeclaani jaasta daamiir maabaa lahaane dimquura diiraabaan diintay jeesteen diintay kawaada jeesteen جها والبيكاء ماذا يكيدا ورجلا جلنا كاشدا جواسيستا دلدلا جها والبيكاء ماذا جهت كيدا ورجلا جلنا كاشدا جاسوس والبو jarimo walbaad gesaato jaaska mujaahidiinta jawaqdaada yeerin doone jaasuus walbo jarimo walbaad gesaato jaaska mujaahidiinta jawaqdaada yeerin doone warbaana maqlimaysaan weeshay midkii baraacay walle waa uu shalaayay waanooha idin noqoto warbaana maqlimaysaan weeshay midkii baraacay walle waa uu shalaayay waanoo ha idinna qaato walle waa uu shalaayay waanoo ha idinna qaato jawasiista daldalaa jiha walbay ka imaadaan jihadkeeda warjalaan jalina uu kaashadaa jawasiista daldalaa jiha walbay ka imaadaan jihadkeeda warjalaan jalina uu kaashadaa جاوى البيكاء ماذا جاءت كيدا ورجلا جلنا كاشدا